هو المجلس السبعون بعد المئتين من مجالس إقراء وشرح كتاب سنة النسائي في ليلة السبت الموافق الخامس من شهر رجب عام 1430 وarbaciin hijra mustafa sala allahu calayhi waali waslem dimna silsiladu xadiid mustafa sala allahu calayhi waali waslem madama kitab arbaciin wantaha bisunan wasaxiixin yasara allahu litmaam walikmaal warasaqan ikhlaas fi lqowl camal inahu samiic mujiib dacawaat majliskan waa majliska laba boqol iyo todobaatanaad ilaahay fadligii subxaana wa tacaala ee majaalis dulmarkii sharca kooban kitabka sunna nasaa-i habeenkan waa habeen sabtiga kuna beegan shanta rajab kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalem kitaabu ziina kitaabka xaragada ayaan kusoo jirnay horaan waxaan u sheegnay in alimaam الnasaي calي raxmat ullah calى khilaafi caadatihi uu abwaab soo celceliyey alimaam bukhaari ayaa lagu yaqaanay xadiia inuu aad u soo celceliyo oo abwaab muxuu ahay uu hoosgeeyo laakiin alimaam الnasaي calي raxmat ullah kitaabu ziina markuu soo gaaray abwaab ayuu soo celceliyey axaadiisna waa soo celceliyey oo weliba abwaab kala duwan uu kala hoosgeeyey sidii ariiqadii alimaam bukhaari calي raxmat maxaa yeele alimaam nasaai waxaa lagu yaqaanay inuu isdaba dhigo israaraaciyo axaadiista halka baab ku soo aroortay uu muxuu ahaa isdaba dhigo isagoo ka eegaa dhan fiqhi sidoo kale ka eegaa dhan sanad iyo dhanka muxuu ahaa riwaayada ka eegi baabka caawan bilaabi doona insha allahu tabaaraka wa waa baabu dikri nahyi reebid la sheegay ayuu baabkan u baab yahay can lubsi alistabraq xariirta loo yaqaan istabraqa xirashadeed in lisu diida ayuu baabkan u baab xariirta ama diibaaj ha noqoto ama sundus ha noqoto ama istabraq ha noqoto annaga intaba ma naqaano mid aan naqaanaba xariirta laftirkeeda hadda cid taqaana yar laakiin waa anwaacdun xariir ka mid ah in la xirto in lisu diida ayuu baabkan u baab xadiidka shan kun laba boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad qaala alimaam nasai calamt barna waa xadiid saxiix akhbarana isxaaq ibn ibrahim alxandali بن رhوي wa qال أنبأna cبدالله بن الحارث المkزuمي عن xنdلة بن أبي سفyان عن ثاl بن cبداللahi بن cمر qال سمعت بن cمر cبدالله بن cمر الخطاب رضي الله taعaلى عنه xadiis oo ka warami أنa سيد cمر بن الخطاب أمير المؤمiنiiن mn إda slka فجا slka شhayطاaن فجا غayra فجه أنa cمر hرجa wuu baxay فرأى kadibna wuxuu arkay xulaة isتبرق isku oo noocaas xariirta ah istabraqa loo yaqaan ayuu arkay tubaacu lagu iibini fi suuqi suuq ayuu arkay fa ataa rasuulah buu yimid sal sl rsulka alle u yimid cumar baa u imaani fa qaala kadibna wuxuu yidhi yaa rasuul rasuulka allow ishtariha iibso oo soo gada soo gada weeyaan falbashaa xiro oo u xira falbashaa xira yowma aljimcati maalin jimcada xira oo maalin ciidda usbuuca ah iyo waxiina goortii yaqdumu ay kusoo galaan calay korkaad alwafdu wafdi ay ku yimaadaanna xero weeyaan in qofka mu'minka ah iyo qofka akhyaarta ah xilliyada jumcada uu dhar labis fiican oo ka duwan usbuuc caadiga dharkiisa inuu soo xirta ayaa laga qaadanaa xadiidka sidoo kale xilliyada munaasabaadka ama wafdi ha yimaado oo meel wafdi aad qaabishid ama meelaha arooska iyo meelaha munaasabaadka ah dharka caadiga ah oo lagu xamaalan dhar ka duwan in la xirto iyadna waa laga qaadanaya waxay yidhaahdaan qolyahan carabta waxay yidhaahdaan yustaqbal الrajulu bihayatihi yustaqbal الrajulu bihayatihi wayuwadacu bicaqlihi qofka waxaa lagu qaabilaa hindaamka iyo hablebiskiisa hubqaadkiisa lagu qaabilaa markuu imaado meel baa la fadhiyaa nin la yaqaano maha ninka isaga ah meel baa la fadhiyaa labis quruxsan iyo haybad iyo carfoon iyo marka ka muuqdaan waxaa weeyaan war ninkan akhyaarta ah meelaha loo banaya sida u yaha lagu qaabili qof iska rifrifan oo aan isku toosnaynna hadduu yahayna cid xataa xaggiisa eegi lama arko istiqbaalka marka waxaa weeyaan qofka hay-addiisa lagu qaabili marka wafdi ay ku imaadaan marka oo ninkii dhan oo wafdigii loo ahaa uu iska yarakadeedan yahay isku aadanayn ma qurux badno xitaa haddii aadan dhaqaalo badan haysanin midko intaa isku dhibta soo gado meel ha ku yeelo oo xilliga muxuuaha jumcaha iyo xilliga eh, waxaa weeyaan wufuudda iyo munaasabaadka ay jiraan xilliga ayada isticmaal yustaqbal rajul bihayatihi kadibna meeshiyaa loo banay dhowr qurux badan iyo cimaamada iyo adduun baa ku rakiban wadaadka akhyaarta soo dhawey xaajiga soo dhawey sheekha soo dhawey hakada waa la fariisiyey kadibna wayuwadacu bicaqlihi ma afka laisku hayn waa la hadli moogta waa la hadli kanaa hadli kan kalaa hadli wahaakada isna waa laga hadashin waa hadli markuu baxa marka wuxuu ku hadlay caqligiisii ayaa lagu sagootiya marka marka hore waxaa weya qofka haybaddii wixii ka muuqdayaa lagu soo dhoweeyey laakiin markii dambe markuu hadla hadduu noqdo dee aanan waxba fahmayn oo xal laasro ah, markuu baxa cid ogaari ma lahan haddii ay marka haybadiisi iyo hadalkiisiis yeeshaanna markii dambe isagoo muxuu ah garbaha laga wada ayaa la bixini marka gadaaldam horta mxuu ahaa saa dalalka dhiga si lagu yeeloba bal marka hore albaabkia lagaa celin meesha munaasabada xoogo soo yartoosi sidaa weyaan lidalika nabigeena sal slm markuu ka hadlaya ragga waxaa weeyaan ahlu jannada ah iyo dadka ducadooda la aqbala iyo kuwa ilaahay u baarinimafala wuxuu ku tilmaamay ruba ashcaa akbara madfuucan bilabwaab mid basaasan boorawsan albaabada laga celiyo waa dhaqanka bini aadamka lagu yaqaan meel qurux iyo xaflad iyo laga rabo basaasan aad loogama jeclo waad garanaysaan albaabkaa laga celini low aqsama cala allahi la abaro hadduu ilaahay ku dhaaran laha ilaahay wallaahi saasaad ii yeeli ilaahay waa u baarnin falaha wuu yeelaya ilaahw magaalada nairobi dhan ayaad rogi ilahay adan kugu dhaartay wuu rogi rabbigan subxana wa tacaala dad noocaas ayaa jira shaki ma lahan laakiin adiga ma og ilaahay ficilkiisa waa baab kale ilaahay subxaana wa tacaala siduu ku yeeli iyo qalbigaad wuxuu ku jira ilahay baa kuula ogson laazim maaha qofka inuu mxuu aha markuu ilahay ka baqi uu raafraaf ahdo laazim maaha waa inuu isiira toosiyo qofkii laakiin lidalika nabigana sal nin baa u yimid wuxuu yidhi alrajulu yuxibu an yakuuna hawbuhu xasanan wa nacluhu xasana in ninba wuxuu jecel yahay in maradiisa ay qurux badnaato oo isku yara aadan tahay sidoo kale waxaa weyn kabihiisana ay qurux badan yihiin oo dhalaalayaan arrinka asaga makibir baa mayuu yidhi abadan alkibru baطru اlxaq in allaha jamiilu yuxib اljamaal alkibru baطru اlxaqi waqamtu الnaas kibirka waxaa weeyaan xaqa oo la dafiro oo la diido oo lagu santaago iyo dadka oo la xaqiro muslimiinta iyo bini aadamka ilahay uu khalqi la xaqiro labadaasa kibirka nabigeena cabiray calayhi الsalatu salaam marka in waxaa weeyaan laisxarageeyo oo waxaa weeyaan xilliyadaas ciidda iyo ramadaanka cafwan waxaan kala jeedaa jumcada iyo sidoo kale xilliga wafdiga ay joogaan iyo xiliyadaas iyo munaasabaadka markaa jiraan iyo in xooga hoosaan laysu dhaama horena waan sheegayo ficlan waxaan arki jirnay marka maalinta jumcada ah dadka labiskooda inuu isbedelo hadda u fiirsada salaadan jumcahu maanta aan tukanay iyo salaadan cashoon hadda tukanayna fari weyn uma dhexe berri sabtigahna waa saasoo kale fari uma dhexe waa wax runta lala yaaboa waxaa fiican in labiska dhar jumcada ay leedahay oo qurux badan qofka guriga u yeela dharlaan nama haysa inteena badan alxamdulilah waa la dhaqan ya moogta waxau nar lagu iibsada lama wayna khamiisiin oo kuwan iyo iyo mishlaxyada baaxla xataa waxaa jiro oo haddii xataa wax kal laga la waayo in duub weyn lasoo xirto oo lasoo yara toosiy ama tii gududnada oo sacuudi ka imaanaysa iyo waxay noqotaba wax un muxuu ahaa heybadda la bedelo khamiisya cadcad khaasatan la xirto noo imaan doontaa arrinta ayada bal inteennaan hadda muxuu meesh fadhin aan ku dadaalna in maalin jimcada ay nooga dugnaata maalmaha kale waaya kadibna sayid cumar wuxuu ku yidhi yaa rasu rasuulka allow ishtarihaa iibsa falbasa xira yowma aljimcati maalin jimcada iyo waxiina goortii yaqdamu calayka alwafdu wafdiga xilli ay ku imaanayaan faqala rasul wu uri sal slm inamaa in kale maan yalbasu waxaa xirta haada dharkan xariirta waxaa xirta man qof ayaa xirta laa khalaaqa nasiib lahu usan u sugnaanin laa khalaaqa nasiib iyo muxuu ahaa wanaag lahu isagousan usugnayn ayaa xirta weeyaan ilaa dharka isaga ah siduu nabigeenna hor u waa tii libaasu ahlinaar inay tahay ayaan soo marnay uma kadibna utiya waxaa loo keenay rasul rasulka al sl sl bialaai xulalin saddex isku joog oo minha iyada ka mid ah fakasa sayd cumar ayuu huyey uu siiyey isku joog ayuu hugiyey wa kasa caliyan sayd calin wuxuu hugiyey eh, isku joog wa kasa usaamata xullatan usaamana wuxuu siiyey isku joog saddexdii maradii u lahaa qof aanan nasiib lahayn ayaa xirto ayaa saddex ka loo keenay kadibna cumar iyo cali iyo usaama ibnu zayd radia allahu canhum jamiica ayuu midba isku joog ku taagay waa yahay faataahu uu yimid yaa imaani waa cumar radi allah anhu arda faqala ya rasu rsulka allow qultu waxaa tihi fiiha isku joogaan maa qultu waxaa tihi waxaa tihi qofka xirto laa khalaaqa lahu o uma kadibna bacata ilaya waad ii soo dirtay oo anigii aad muxuu ahaa inaan ah, xirto ayaad igu soo dhiibtay faqaala wuxuu yihi rasuulkana sal slm bicahaa gad oo sii iibi waqdi biha xaajataka dantaadana ku guda ilan dumarki alla ogeliyo xihanayaan aw amaba shaqiqha u kala jexjeex eh, khumuran eh, gambooyin amaba eh, qadiifad yar amaba gambe iskada khumuran gambooyin iyo malqabada bayna nisaa'ika dumarkaada haweenkaaga maxaa u kala jarjar oo madaxa iga xasaarteena oo oo waxaa weeyaan ha ku xaragoodeyna weeyaan inaad adi labaysato uma aanan muxuu ahaa kugumaana soo dirin baabu sifat اlistibraq istabraqa xariirta loo yaqaana nooceeda iyo sifeeda ayuu baabkan u baabay xadidka shan kun iyo saddex boqolaad alxamdu lilah wa xadiid saxiix akhbarana cimraan ibn muusa qala xadaثna cabdulati bn saciid dakwan الtamimi weyan qala xadaثna yaxya ibn abi isxaaq qala qaala salim salim ibn cabdillahi bn cumar radia allahu can abihi waraximahu ayaa wuxuu yidhi man istabraq weydiini an ibn abi isxaaq ninkaasa qaala wuxuu yidhi qaala saalimun saalim wuxuu yidhi mal istabraq istabraq muxuu yahay qultu waxaan idhi maa haluda waa wixii adkaado oo min addibaaji xariirta teeda muxuu ahaa xariirta ka mid a aw khashuna adkaada minhu waa xariirta ka mida weeyaan kaas ayaa la yihahda marka istabraq haddii aad maqasho waa xariirta teeda adag waa teeda jilacsan maahan hadda xaramka markaad tagtaan oo kacbada ilaahay beydka allaad aragtaan marada huwan oo madoobaad aragteen warshad dhan ayaa magaalada maka ugu taallo oo gacantaa lagu talaa waa xariirta nooc ugu qaalisan wa adduunka markaa saa u taabatana wax jilacsan maahane waa adag wax adag weeyaan inay taas taa suuragal wallahu aclam <clears throat> waay sanad kastana waa la bedelaa sanad kasta maalinta carafo la taagan yahay ayaa la bedelaa waaya ma aluda min adibaaji wahashuna minhu qal u samit waan ka maql cbdlahi bn cumar radi allah anhu arda yqul isagoo le ra'aa cumaru sayd cumar xaark maca rajulin xullata sundusin isku joog oo eh, sunduska xariirta loo yaqaan ayuu ku arkay faataa biha nabiya nabigu yim sal sl qa ishtari hadihi tan iibsa wasaaqa alxadii ayuu kaxeeyey baabu dikri nabiyi dikri nahyidha baabu dikri nahyi reebil la sheegay ayuu baabkan u baab yahay can lubsi adibaaj xariirta nooc haddaan soo sheegno dibaajka ah in la xirto lisido ayuu baabkan u baabi xadiis shan kun iyo saddex boqol iyo koobaad waa xadiis saxiix akhbarna moxamed bin abdillah bin yaziid qaala xaddathana sufyaan sufyaan ibnu cuyayna qaala xaddathana ibn abi najiix wa cabdullaahi can mujaahid ibni jabr can ibn abi leyla wa cabdiraxmaane waziid ibn abi ziyaad can ibn abi leyla uu soo celeli ma arkiisa ma arkaysaan maxaa idin qoran sheekh nuur nafsa ma aqra tikraarkaasa ku jira soo maha <coughs> laba ariiqo taqriban ku keeno wallah aclam kow xadaanaa ibn abi najiix can mujaahid kadibna mujaahid kadibna toos wuxuu aadi doona waad garanaysaan saxaabigii soo maahan can ibn abi leyla ibn abi leyla waa asna waa taabic welib rag badan oo saxaabadii ah haleelay wayaziid ibn abi ziyaad ayuu waxaa weeyaan ayuu mujaahid ka wariyey an ibn abi leyla waa abu farwana oo muslim ibnu salim anahdi ah ayaa waxaa weeyaan can eh, cabdilahi bni cukaym qaala wuxuu yidhi ninka isaga cabdillahi bni cukaym istasqaa xudayfatu istasqaa wuxuu wuu waraab dalbay in la waraabay ayuu dalbaday xudayfatu ibnulyamaan saxaabi jaliilka radi allahu anu arda fa ataa waxaa u yimid duhqaanun ama dihqaanun maxaa idiin qoran duhqaanun nacam nacam duhqaanun nin duhuqaanka waxaa weeyaan waa khaadim weeyaan oo haaliban cajamta u badan duhuqaanun bimaain buu keenoo fii inaain waal ku min fidatin fidaah fakhadafahu wuu tuuray waalkii dhanba saasuu muxuu ahaa u tuuray ku jirayba uma kadibna ictadara ilayhim wuxuu u cuurdaartay mimaa sanaca wuxuu bihi isaga ku sameeyey oo wa wuxuu yidhi inii aniga nuhiitu huwa li diiday yaa u diidaa rasuulkeena sal slam samitu rasul baan ka maqlay sal slm yqul isagoo ilan qof biyo kuu keenay inaad muxuu ahaa aad ku jasaarto ood biyihii u tuurto waa mishkilad moogta markuu ninkii dhibsaday ayaa wuxuu yidhi waa lii diiday rasuulkeenaan ka maqlay sal slm yqul isagoo le laa tashrabu ku cabina fii inaa'i dahabi dahabka waalkiisa iwalfidad fidada walaa talbas waa xiran addibaaja xariirta noocaas dibaadka loo yaqaano walal xariira xariirta caadiga ah fa inaha iyada lahum gaalada ay u sugnaatay fi dunya adduunyada walanaa annagana fi alaakhirati aakhira inoo sugnaatay weeyaan baabu lubsi dibaaji dibaajka xirasho la xirtay ayuu baabkan u baabiyay almansuuji lagu talay ama lagu xardhay bidahabi dahab darfaha iyo meelo ayaa dahab loogu xardhay xirasho la xirtay ayuu baabkan u baabiyay xadiidka shan kun saddex boqol iyo labaad waa xasanan saxiix أخبرنا حسن بن غزعة عن خالد وهو بن الحارث الهجيمي قال حدثنا محمد بن عمر عن واقد بن عمر ibn sacd ibn mucaad sacd ibn mucaad kaa taqaaneen waa mi ahaa eh, sayid sayid eesh awsaw alkhasraj sacad ibn mucaad sayid alaws axsantum nacam man ihtaza lahu carshu الraxmaan limowtihi qaala wuxuu ninka la yidhaahdo waaqid ibn camr ibn sacd ibn mucaad dahaltu waxaan u galay calaa anas bin maaliki khaadima rasul lah sl slm radi allah anu arda xiina goortii qadima almadiinata magaala madiina uu nabiga soo galay sl slm fasallamtu caleyh waan salaamay faqaala wuxuu yidhi miman anta adi xaggeed ka ahaatay qultu waxaan idhi ana aniga waaqid ahay waaqid ibnu camr ibnu sacad ibnu mucaad ayaan nahay ahay dahaltu calaa anas baan u galay bn malik xiina goortii qadima almadiinata waxaa madiina imaana waa anas bin malik la socda nabigeenna maaha alai sl slam waa horraystaas fasallamtu caleyh waan salaamay kow faqala wuxu yidhi miman anta keed ahayd adiga qultu waxaan idhi ana aniga waaqid ibnu camr ibnu sacd ibni mucaad ayaan ahayd qaala wuxuu yidhi inna sacdan sacd ibni mucaad kaana wuxuu ada acdama annaas dadka kan ugu weyn ayuu ahaa wa adwalahu uguna dhirar badan aad u laf weyn ayuu ahaa uma kadibna bakaa wuu oy anas ibn malik radia allahu canhu fa aktar bukaa oohinta ayuu aad u badiyey kadibna qaala wuxuu yidhi ina rasul rasulk al sl sl wuxuu u diray ilaa ukaydir ukaydir saaxiba dawma meesha dawma la yihahda madaxda ka aha ayuu bacan ciidan u diray ukayda ninka la yidhahdo oo magaalo dawma la yidhahdo ama dal ah, gobol dawma la yidhaahdo ka ahaa dawmataljandal waa koleyba oo dhankan shaam xaggeed xigta mid kaleo dawmataljandal la yihahdo o dhanka shaam xigtana way jirtaa dhanka dhanka waxaan kala jeedaa najd xaggeed jirtana way jirtaa fa arsala ilayhi ninkii ukaydana wuxuu usoo diray bijubatin jubbad bijubati dibaajin diibaaj oo xariirta nooca diibaajka loo yaqaana eh, isku joogeed amaba koorkeed ama jaakeed oo mansuujatin la xardhay amaba la talay fiiha iyada gudaheeda adahab dahab lagu talay falabisahu rasul rasuulka lagu xir sal slm uma kadibna qaama wuxuu istagay cala mimbar ayuu ku dul istaagay waqacad wuuna fadhiistay falam yatakalam muusan hadlin wanasala wuu soo degay fajacala annaasu dadku waxay guda galeen yalmasuuna inta taabtaan gacmooda marada quruxdeeda ay sa u taabanayaan faqala wuxuu yidhi atacjabuuna min hada ma maradaanaad la yaabaysaan aan xihanahay iftuculka ah lamanaadiilu sacdin sacad ibnu mucaad aftirkiisa iyo tiishkiisa iyo mandiilkiisa manaadiishiisa oo fi ljannati jannada ay axsanu ka wanaag badan mima taruun waxaad arkaysaan waxaan hadda adinka ad waynu arkaysaan aftirka iyo mindiilka iyo tiishka insaxa tacbiir sacad ibnu mucaad ayaa ka khayr badan oo ka wanaag badan ayuu nabigan yidhi sal اla slm marka sacad ayaa inuu ahla jannaya uu nabigeena cadayna calayhi الsalaatu wasalaam sacad marka xadiidkan laakiin sida noo imaan doonta imaamka wuxuu le waa mansuukh waxaa mansuuq ba ay u ahayd marka hore waa tii loo galaa gaalada mar tii laga diiday oo nabigeenna inuu ataa irtay marka niman uu tuuri jiray waxdaastan dahabkii iyo xariirtiba kulli waa garanaysaan marka waa markii hore baabu dikri naskhi daalika arrinka in la nasakh ayuu baabkan u baabya sheegitaan la sheego xadii shan kun saddex boqol iyo saddexaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasai ratul akhbarna yuusuf ibnu sacd ibnu saciid qaala xadaثna xajaaj ibn moxamed alacwar can ibni jurayd wacabdimalik qaala ahbarnii abu zubayr maxamed muslim ibn tadrus anahu abu zubayr samic wuxuu maqlay jabir bin cabdilah radi allahu canhuma yaquul isagoo le labisa nebiyu nabigu wuxuu hirtay maxaa idiin qoran labisa الnabiy sal slm qibaan masa abaan qibaan maro ayuu xirtay min dibaajin dibaaja qibahaasoo uhdiya lahu loo soo hadiyey uma kadibna awshaka waxaa dhowaaday an nazacu inuu siifo markiiba iska siibo weeyaan faarsala bihi wuxuu diray ilaa cumar ibn khaaab ayuu diray radi allah anu arda faqiila waxaa qad awshaka ku dhowaaday ku degdegay ma ad awshaka maa nazacahu faqiila waxaa loo yidhi qad awshaka waxaa dhowaaday maa nasactu intaad siibtay yaa rasul rasuulka low siibitaankaad aad buu dhowaaye haddana cumar waxad ugu dhiibaysaa qaal wuxuu nahaani canhu jibriil calayhi salaam jibriil baa ii diiday fa jaءa cumaru ayaa yimid yabkii isagoo ooyi faqal wuxuu ya rasul rasuulka low karihta amran arrin ayaad nacdayoo inaad darkaas ku labista ayaad nacday wa acطaytaniihi waadna siisay anaad siisay wax u jiraan qof intuu wax iska tuuro kadibna adigo muxuu a ku siiyo mararka qaar mogta oo weliba diin ahaan u naca qaala wuxuu yidhi inni aniga lam ucikahu kuma aanan siinin litalbasa dhexdeed kuma aanan siinin inamaa in kalamaan acaytu kahu waxaan ku siin litabiicu inaad iibiso fabaac cumar uu iibi bialfay dirham laba kun oo dirham ayuu ku iibi lacag aad u badan ay ku iibi wayaan cidda marka ay u bannaan tahay xiranoo dumarka ah baabu atashdiidi adkayn la adkeeya ayuu baabkan u baabiyay fii lubsi alxariir xariirta in la xirto wa ana man labisahu qofka xirto fi dunya addunyada lam yalbas fi laakhira aakhira kuma xirto ahlu janna inuu noqon waayaaba khataraba ama xatuu jannada galana in waxaa weeyaan loo diido oo xaragadaas jannadu ku xaragoon lahaa xariirta laga saaro ayaa suuragal wallahu aclam xadidka shan kun saddex boqol iyo iyo afraad waa xadiis saxiix akhbarana qutayb ibn saciid qaala xaddadana xamaad ibn zayd ibn dirham can thaabit ibn asim albunani qala wuxu samicta cabdullahi ibn zubayr ayaan ka maqlo wahuwa isagana calmimbari mimbarkuu saaran yakhtubu khudbayna wayaquul wuxuu leeyahay qaala muxamadun sala allahu caleyh wasalam nabi maxamed wuxuu yihi alayh slat slam xadidku waa rubaaci man labisa alxariira xariir qofka xid fi dunya addunyada ku xirto falan yalbasahu fi laakhira aakhira kuma xirto imaam bukhaari ayaa xadiis soo saaray waa xadis shan kun saddex boqol iyo saddex iyo shanaad waa xadis saxiix akhbarana maxamed bn khaylaan iyo alimam nasa alih raxmatullah المروزي ويان قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا شعبة بن الحجاج وإمامك قال حدثنا خليفة ابن كعب التميمي قال سمعت عبد الله بن الزبير هي عبد الله بن الزبير waxaad ogaataan madhab khaas ayuu leeyahay oo xariif dumarka inaan loo ogolan ayuu qabaa waana keligii ama cid yar unbaa ku raacsan laakiin jamaahiir ahlicilmi oo ijmac ku dhow waa in dumarka xariirta iyo dahabkaba loo ogolina libistaan qaala uri samicta cabdulahi bn zubayr ayaan ka maqlay radia allahu canhu arda qaala inuu yidhi laa tulbisu ha u xihina nisa'akum dumarkiina alxariir ha u xihina fa innii aniga samictu cumar ibn khataab ayaan ka maqlay yaquulu isagoo lah qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm man labisahu qofka ku xirta fi dunya adduunyada lam yalbasu fi laakhira aakhira kuma xirto waxaa laga yaha cbdullahi bn zubayr inuusan gaarin nabigeenna calayi slat slam markuu u diiday saxaabadiisa inay kolle bistaan dharkan xariirta ah inuu yidhi dumarkiinna siiyo inuu yidhi inay gaarin ayaa laga yaabaa sidaa weyn wallahu aclam waay xadiidka saddex kun shan boqol iyo xadiidka shan kun lix boqol shan kun saddex boqol iyo lixaadna waa xadiiska akhbarna camr ibn mansuur qaala xaddaana cabdullahi bn raja qaala ambanaa xarb ibnu shadaad alyashkuri can yaxya ibn abi kaiir qaala xadaanii imraan xiaan ibnu xiaan cimraan ibn xitaan qaal wuxuu yidhi cimraan ama anahu cimraan sa'ala wuxuu weydiy cbdullahi bn cabaas radi allahu canhuma can lubsi alxariiri xariirta xirasheeda ayuu wax ka weydiiyey faqala wuxuu yidhi sal waxaad weydiisa caaishata ummi اlmuminiin sal waxaad weydiisa caaishata um almuminiin weydiy weyaan fasaltu caaishata ayaan weydiiyey um almuminiin radi allahu can ardaaha qaalat waxay tihi sal cabdullahi bni cumar saxaabada nabigeena fiiriya dhaqan waxay u lahan jireen qofka haddii su-aal la weydiiyo wuxuu u diri jiray qofka kale kan kale u diri jiray cabdiramaan bin abi leyla laftirkiisa haddaan soo marayn raawigii ayaa wuxuu leeyahay masjid nabowi iyo waxaan ku arkay boqol oo reer ansaareed ayaan soo gaaray oo kuul iyo tadaafacuuna alfutya boqol caalima oo saxaabada nabigeena ka ah oo reer ansaareedda ah, oo fatwada markii hebel loo keeno kan kale u kanku riixo kan uu kanku riixi kan kanku riixi ilaa kii u horreeyey ay soo gaartay ayaan soo gaaray laakiin waad aragteenoo <laughs> ninbaa weydiiya yaa su'aal qaba kelimo yar uu jeedinayaa markuu qaac ka siiy ay wuuu laya yaa su-aal qaba war allaha allamey masaaibtan qoortaa gashanin iskaga tag meesha masaaibtaas qoortaa gashanin waa imtixaan xaqiiqatan haddii su-aal aad ka fursan weyda ha ku degdeg inaad ka jawaabto amaba isal hayri culammada weyn oo hadda annaga aan xaramka kula caasirnay ood ka mid yahay sheekheenna sheekh cabdilmuxsin cabaad oo jaamacad islaam madiine markii la furay lixdan waxaa la furay kun sagaal boqol iyo lixdankiyaa la furay ayaa la furay maalinta la furay dabaashiirta u horraysay iyo muxuu ahaa shoog u horrey qofkii qaaday oo sabuuradda kuliyada shariica u horraysa kuliyadaha ugu horrey ninka gale ayuu ahaa ilaa hadeertaanna xaramku kitaabo ka akhriyay bismi illaah bismi illaah qaada qaada ha tartiib bismi illah bismi illaah bismi illaah bismi illah bismi illah dhib ma lahnaa waa iska roonaanaya insha allah tartiib allahuma shfi ya rab eh, dhib ma laha waa macruuf weyaan u roonanaya insha allah allahuma shfih ya rab gacanta gacanta ka qabaya ah. bismi اllah tartiib tartiib aayar shifaan caajila hayra aajil eh, marka waxaa weeyaan naam may wuu roonana ah, insha alla waa marmar ah soo yar booqdaan wax weyn maaha ah, xadiidka markaan horay u wadno eh, naam fasa'altu caaishata qaalat sal cabdاllahi bn cumar saasay markaas ay iskugu wareegin jireen muxuu ahaa fatwada saxaabada nabigeena ala sl fasaltu ibn cumar ayaan weydiiyey faqaaluu xadaanii waxay warramay abu xafsin abu xafsin mataqaanaa waa abuuhu waa cabdulahi bn cumar aabbihii oo sayid cumar ah ibn khaaab radi allah an arda anna rasul rasulka al sal slm qaala rasuulkan wuxuu yidhi man labisa qofka xirta alxariira xariirta fi dunya adduunyada falaa khalaaqa lahu nasiib kuma lahan fi aakhirati aakhira xadiidka laakiin wuxuu ka hadla waa raggi ee dumarkii maahan xadiidka an kun saddex boqol iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas barna sulaymn bn slm qaala ambana nadr bn shumayl qaala xadana shucba can qataada ibnu dacaama can bakr bn cabdilaahi wa bishr ibn muxafiz ibn cumar radi allahu canhuma can rasuli can rasuli lah sal l slm qal rsulkan wuxuu yidhi inamaa in kalaman yalbasu waxaa xirta alxariira xariirta man laa khalaaqa lahu qof aan nasiib lahayn ayaa xirta weyaan aakhra ayay ula jeedaa xadiis kale ay caddaynaysa شan kun saddex boqol iyo sideed xadiidka ah waa xadiis akhbarnii ibrahim ibn yacquub dawriqa weyaan qala xadaثana abu nucmaan abu nucmaan moxamed ibn fadl sadusi weeyaan sanata sabcin wa miatayn sanadka laba boqol iyo toddobaad qaala wuxu xadana asacq ibnu xasan can qataada can caliy albariqi cali ibnu cabdilwaliid albariqi alasdi weeyaan qaala wuxuu yidhi atatnii imra'atun haweeney baa ii timid tastaftii tastaftiinii tastaftiinii fatwo i weydiinaysa ayaa ii timid haweeney faqultu waxaan idhi laha iyada haada ibnu cumar ibnu cumar akan ah say wax u jiraan ibnu cumar akan ah aatu way raacday marka way dabagashay way dabagashay weyaan tasaluhu iyadoo weydiinaysa suaal fatabactuha anna waan dabagalay asmacu aanu dhegaysanay maa yaquulu wuxuu dhihi qaalat waxay tidhi aftiinii fi xariir xariir iiga fatwo oo iiga waran qaala wuxuu yidhi nahaa wuu diiday canhu xaggiisa oo xariirta rasul rasulka sal slm qisadii horan waday qisadii horan waday waxay ahayd ninka la yidhaahdo sheekh cabdilmuxsin cabaad xilligaas qof fasal gala iyo asaga u horeeyey oo bismi illahi raxman raim kule sharca ku qoran sidii lasoo nala soo gaarsiiyey ninka isaga ahaa ilaa haddeerta xaramka waxaa ka qarinaya maca daalika suaalaha marka la weydiiyo su-aalaha marka la weydiiye isal hayri isal hayri laa aclam laa adri saaiska dhihi maba isdhibaayba kun qof u fadhiya laba kunoo qof laa adri maba annaga waad aragteenoo xaaladeena allahaastoa waaya baabu dikri nahyi nahyi sheegitaan la sheegay baabka anoo baabay can iyaabi dharka alqasiyati ee nooca loo yaqaano qasiga waan soo marnay waa nooc xariirta ay qayb ka tahay weyaan xadii shan kun saddex boqol iyo sagaalaad waa xadii saxiixa akhbarana sulayman ibn mansuur qaala xaddaثana abulxsu asalaam ibn sulaym alxanafi can ashxad ibn abi shaxdaa can mucaawiyat ibn suwayd ilmuzani can bara bni caazibin radia allah canhu arda qal wuxu yidhi bara saxaabigaas amarana wuxuuna far rasuulkaa sal slm bisabcin toddoba ayuuna far wanahana can sabcin toddobana waa naga reebay nahaana can khawaatimi adahab dahabka fargashigiisa ayuu naga reebay wa can aaniyati lfidati fidada waalasheedana waa naga reebay wa can ilmayaatiri kooraha laga sameeyey sajaayada casaanka ah ee xariirta ahna inaan ku fariisanno waa noo diiday oo fardihii iyo iwalqasiyati iyo noocaas qasiga loo yaqaano walistabra nooc istabraqa loo yaqaano diibaaj iwalxariir noocyadaas kulli waa xariir iyo wixii la halmaalo weeyaan waaya baabu ruqsa ruqsa ayuu baabkan u baab yahay fii lubsi alxariir xariirta in la xirto in lasoo ruqsayo xaaladaha hadday yimaadaan oo daruuro ay yimaado addaruuraat tubiixu almaxduuraat haddii ay daruuro imaado in mararka qaar dadka qaar loo ogol yahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka an kun saddex boqol iyo tobanaad waa xadii saxiix akbarna isxaq ibn rahiim qaala anbana ciisa bn yunis ibn abi isxaaq weyaan qaala xadadana <laughs> saciid ibn abi caruuba can qataada can anasin ana rasul rasul kal sal slm radi allahu can anas arkhasa wuxuu u ruseeyey arkhasa irkhaasan warakhasa tarkhiisan licabdiraxman bin cawf ayuu ruseeyey waa cashar musharin bijanna waa ninka taajirka ahaa dullanii cala suuq qisooyin badan ayuu leeyahy radi allahu an arda wazubayr ibn cawaam isna waa cashar musharin bijanna ayuu muxuu ahaa u ruqseeyey fii qumusi xariir xariir qamiiskeed iyo shaarkeed oo min xikatin min xikatin xiko awgii iyo cadda ama isnadaamis oo kaanat bihima iyaga cadda ayaa ku dhacday ama isnadaamisa ku dhacay kadibna way isxoqaayeen xariirta waxaa laga yaabaa annaga dee maba inay u roonaydoo oy muxuu ahaa eh, u wanaagsanayd ama dawo u ahayd amaba jirkooda muxuu ahaay ay la qabsanaysayoo maadaama dhaawac u jira ay dhaawac u runayd wallahu aclam marka nabigeenna arrinka awgeed ayuu ruqseeyey xadiis an kun saddex boqol iyo tobani koowaad eh, <clears throat> wa xadiis saxiixa akhbarana nasr ibnu cali qaala xaddaana khaadim xad ljaymi qaala xaddaana saciid bn abi caruuba can qataada can anasin radi allahu can anasin wa can saxaabati rasul lah sal slm waraxima allah jamica ruwaat ana nabiya nabigena sal slm raas wuxuu rusay ila cabdiraxmaan ibn cawf weyaan wazubayr ibn cawaam weyaan fii qumusi xariir shaarar iyo khamiisya xariir ayuu ruqseeyey kaanat waxaa ahayd bihima iyaga yani yani wuxuu la jeeday lixikatin liajli xika waxaa weeyaan cada ama isnidaamis ay qabeen awgeed ayuu nabigan ugu ruqsayey sal allah alay slam salim mubebe mweke maalimazuri eh? takuwatu mazuri telefonka makiisya oh, iyo telefon wakaa maalim zuuniya eh? ya dhib ma laha walahi <laughs> xaalad adagaa jirto jasaaka alla khayr cafwan cafwan waxaan u haysta mogta inay xaaladda cadowitaankayd waaya eh, xadiidka شan kun saddex boqol iyo iyo toban iyo labaad waa xadiis akhbarna asxaab ibrahim qaala akhbarna jariir bn abdillah bn can sulaymani ibn abdikhan ataymi can abi cumaan nahdi cabdiamaan mmil intaba la dhihi karaa malmil mul waa muala almiim cabdiamaan mul annahdi waa ninkaas mukhadram oo weliba aad caalim u ahaa raxima allah اljamiic qaal wuxuu yidhi kunaa waxaan haynay mac cutba ibnu farqad ayaan la jirnay fa jaءa kitaabu cumar sayid cumar kitaabkiisi ayaa yimid iyo waraaquu soo diray ana rasul rasulka sl slm waxaa ku qornay ana rasul rasulka sl sl qa rasulkan wuxuu yidhi ana rasuula qaal wuxuu yidhi laa yalbasu ma xirtaan xariira xariirta ilaa man qof mooyane laysa uusan u sugan lahu isaga minhu xaggiisa shayun shay fi laakhirati aakhira ilaa haakada saas mooyane ilaa haakada sidaa mooyane yacnii xariirta saan oo kale intaas oo kale inuu marada meel kaga karto ama kaga dhejiyo amaba uu kaga yaro quruxsado waa gooni mooyane waxaa weyaan qofka intaa in ka badan ee ka xirto aakhira waxba kuma lahan weyan qaala abu cumaan wuxuu yidhi anaadi qaala ay facala wuxuu ku sameeyey abu cumaan annaadi biisbuciil labadiisa fareed allatayni kuwaasoo taliyaan la xirta alibhaama suulka labada la xidhiirto oo maluustada iyo ifadhaxaadka ayuu saas uu yidhi wey intaas in la eg kow kadibna wuxuu yidhi faru'ituhumaa fara'aytuhumaa ayaa idiin qoran soo maahan alimaam nawi wuxuu ayaa ku haboon faru'ituhumaa waxaa aan li tusiyey oo lii malageliyey azraar ayaalis hamarada loo yaqaano ayaalisada oo dhinacyaha laga gumo oo laga xardha xarartaas ayada ah azraar asal ahaan waxaa loo isticmaalaa annaga hadda waxaan u isticmaalnaa galuuska loo isticmaalaa laakiin xilligaas azraar looma isticmaali jirin guluusya isticmaalka xitaa xilliga alimaam nawowi caleyh raxmat ullah azraarta waxaa loo isticmaali jiray kuwaan guluusyahan loo isticmaali jira lakiin xilliga iyada ah looma isticmaali jire asraarta waxaa loo isticmaali jiray xararta marada darfaheeda lagu gumo oo lagu qurxiyo ayaa asraar loo isticmaali jiray kadibna wuxuu leeyahay faru'itu faru'ituhuma waxaa limalageliyey asraara tayaalisa marada tayaalisa loo yaqaano xararka dhinacyaha laga mariyo intaas in la eg oo xariir ah maradiio caadi oo aad u weyn in geesaha muxuu ahaa xarar yar saa lagaga saara ayaa liimalgeliyey xataa ra'aytu ilaa anka arka tayaalisa ayaalisad ilaa aan ka arko oo oyba sidaa noqota umbay u egto allahu aclam waaya xadيث شhك سدح بqل toban iyo سدexd xadيث أخبرنا cبدالحميد بن محمد الحراني قال xدثنا مخلد بن يزيد القرشي قال xدثنا مسعر بن كدام عن وبرة وبرة بن عبدالرحمن المدحجي الهلالي weyaan مسعر بن كدام الهلالي waa ninka hore ninka mdxaji waa kan dambana عن الشhعبي waa imaamkii ad taqaaneen iبن شhراحيل الشhعبي cمر weyaan عن سويد بن غفلة سويد بن غفل الجعفي مخضر من كبار التابعين weyaan xا وأخبرنا أحمد بن سليم الرحوي قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي مولاهم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي مولاهم قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي من أبي من أبي إسحاق السبيعي عن أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي عن سويد بن غفلة عن عمر سيد عمر أنه سيد عمر رضي الله عنه وارضاه لم يرخص موسى رخصين في الديباج حريرة نوع الديباج لو يقانا ilaa mawdica arbaca asaabic afar farood inta la saara inka weyn intaas oo meel ama lagu quruxsado ama lagu karta mooyaane in mar ahaan laga dhigta muusan ogolaan afar ugu badnaan waa afartaa weyaan jamaahiirtana taqriiban kama foga arrintayda baabu lubsi alxulal isku joogye in la xirta ayuu baabkan u baabiya xadiidkaas saddex kun shan kun saddex boqol iyo toban iyo afraad xadiis saxiixa akhbarana yacquub ibn ibrahim qaala xaddathana hushaym ibn rashid alwasiti qaala xaddathana shucba can abi isxaaq asabiici can bara bni caazibin qala wuxu yhi bara bni caazib radi allah anhu arda ra'aytu nabiya nabigan ayaan arkay alayhi sala slam wacalayhi korkii u ahaadee xullatun isku joog xamraa ee cas mutarajilan weliba uu muxuu ahaa si fiican u shallaystay lam ara ma aan arkin qablahu nabiga hortii walaa bacdoo gadaashii axadan qof huwa isagaba ajmalu ka qurux badan minhu weligay nebi maxamed mid hortiina ma arkin gadaashiina ma arkin ayuu yidhi ka qurux badan sala allahu calayhi waaalihi wasalam tibta khalqan wa khuluqa baabu lubsi alxibara marada xibrada loo yaqaan in la xirto ayuu baabkan u baab yahay xibrada waa hawbun yamaaniyun min quطnin aw min kitaan mukhaطaط waa maro suuf iyo wax noocaas laga sameeyo oo weliba calaamo lah ayaa la yidhaahdaa marada ayada weyaan magacaas lah oona weliba madow xadiid saddex kun ama shan kun saddex boqol iyo toban iyo shanaad waa xadiid saxiix akhbarna cubaydillahi bn saciid asaraqsi qaala xaddaثana mucaad bn hishaam الدستوائي قال حدثني أبي هشام الدستوائي ويان عن قتادة بن دعامة أنا أنس مالك رضي الله عنه وارضى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي أنس مالك أصدق من قبلس هي بلدس أيو ستاء وإنه نبي كان خادمه عليه الصلاة والسلام اللهم اجمعنا معه ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس على من الجنة قال وحي أنس مالك كان وحي هذا حب الثياب مريح دارك كله وكل إلى النبي النبي عليه الصلاة والسلام حقيسة الحبرة مرض حبرة أيه ويان مرض أيضا حبرة أيه ليلة باب ذكر النهي reebid la sheegay ayuu baabkan u baab yahay reebid la sheega ayuu baabkan u baab yahay can lubsi almucasfar dharka la kalareeyey oo waxaa weeyaan la geliyey kariska la kariyey dharkan hadda baatiyadoo kale laga dhigay in la xirto reebid liska rab ayuu baabkan u baab yahay ragga ay xirtaan dumarka waa dharkoodii laakiin ragga ayaan loo ogolayn xadiis sida kun saddex boqol toban iyo lixaad saddex kunaan u noqday ma aqaana sababta وحديث صحيح أخبرنا إسماعيل المسعود الجحدري قال حدثنا خادم وهو ابن حارث الحجيمي ويانه قال حدثنا هشام الدستوائي عن حبيب أبي كثير عن محمد إبراهيم التيمي أن خالد بن معدان أخبره وحو الرمي الكلاعي ويانه أن جبير ابن نفير الحضرمي أخبره وحو الرمي أن عبد الله بن عامر حديث وحو نقضي حديث نازلة عبد الله بن عامر بن عاص أخبره وحو الرمي أنه يسقى رآه إنه أركي ra'aahu inuu arkayna rasul eh, rasuulka inuu arkay alayh slat slam yaa la arki cabdulaahi ibn camr caasin wa caley korkii u ahday hawbaan laba mara mucasfaraani ee la kala reeyey faqala wuxuu yidhi haadihi tanay hiyaab alkufaar waa dharka gaalada weeyaan falaa talbasaa ha xiranin weeyaan dumarka waa loogi laakiin ragga gaalada ayaa ka xirta weeyaan aad wa xadii aiixa ahbarna xaajim ibn sulaymaan ashaybani mowlaahum wa saduuqun yahim can ibni abi rawaad bn abi rawaad abu rawaad waa cabdicasiis wiilkana waxaa wa waaa la yihahdaa eh, mis waa cabdicaiz laftarkiisi may waa cabdilmajiid cabdilmajiid ibn cabdilcaziz bin abi rawaad alasdi mawlaahum qaala xadana ibn jurayj can bn طaawuus wa cabdilahi bn طaawuus can abihi طaawuus ibn kaysaan can cabdilahi bn camr cas radi اlah anhuma anahu cabdilahi bn camr ata nabiya nabigeena ayuu yimid sal slm alayhi korkii u ahaaday ay ahaadeen hawbaan laba mara mucasfaraan ee la kala reeyey faqadima nabiyu nabigan wuu caraad ala sl slam qaala wuxuu yidhi idhab tag fatraxuma canka iska tuur qaala wuxu yidhi ayna ya rasul ayun ku tuura qaala wuxu yidhi fi naar dab ku rid marka qofka lagu xaraaqa moogta waa la edbini saasaa lagu yidhi waa xadiidka shan kun saddex boqol iyo toban iyo siddeedaad xadiis sahih akhbarna ciisa ibni xamaad qaala xadaثana ama anba'ana layt ibn sacd almisri can yaziid bn abi xabiib ana ibraahim ibna cabdillahi bn xunayn akhbarahu ana abahu abis oo cabdullahi bn xunayna xadaثa wuxuu warramay annu isaga samica caliyan sayd ali inuu ka maqlay radi a qori isagoo nahani rasul rasulka wuxuu diiday sal slm can khaatami dahabi dahabka fargashigiisa iyo wa can labuusi alqasiyi marada qasiyiga loo yaqaano xirashadeeda oo ku jirta xariirta ay ku jirta mucasfar iyo waxaa weeyaan dharka la kala reebo qira'at qur'an qur'ankana akhri waana raakicuun aan rukuucsan intaba nabigana uu diiday alayh sl slm lubs اlkhudri min ahiyaab dharka cagaarka in la xirto ayuu baabkan u baabiya xadiidka an kun saddex boqol toban iyo sagaalaad xadiisa akhbarana alcabaas ibn moxamed qaal ambana abu nuux abu nuux waa cbdiraxmaan ibnu haswan اlkhusaaci qaala xadaثana jariir ibn xaazim can cabdilmalik ibn cumayr can iyaad ibn laqiid can abi rimtah albalawi rifacata ibnu yaribi waa saxaabi jaliil magaciisana waa laisku qiira khilaafsan yahay qala wuxuu yidhi radi allah anhu arda kharaja caynaa rasulla nabiga alla nagu soo bud nagu soo yidhi calayhi salat slam wacaley korkii ay ahaadeen thawbaan laba mala akhdaran cagaarka qolyahan suufiyadooda aragteeno koofiyadda muxuu ahaa iyo waxaa weeyaan iyo iyo muxuu ahaa isheg cimaamadda iyo mararka qaar waxaad arkaysaa gruub akhdarkaas wataan laakiin marmar iyo xaalado khaas ayay ahayd xaalado khaas ayay ahayd laakiin nabigeena calayhi sala slam dharka akhdarka ma sma xihan jirin lidalika hadda shacaar ba ay ka dhigeenoo in yacni dharkaas akhdarka ah cimaamad laga dhigto oo gooni loo wato oo shacaar buu u noqday ragga tasawufka ayuu hadda calaamo khaasa ah u noqday qaybo ayaga ka mid a ah. nimin loo yaqaana barlawiyiin oo ku nool shibha alqaar alhindiya annaga moogta qaadiriye iyo saalixiyo labadaa iyo kuwa mxuu aha yaryaroon aad u muuqanin laakiin iyaga waxay leeyihin rifaaciye iyo naqshadbandiye eh, iyo baralawaye iyo kuwa aad yaabaysa oo mxuu ahaa khatmiye kuwa la yidhaahda iyo boqolaal nooc kala duwan ay leeyihiin marka kuwa waxaa jira cagaarkaas waxaan ahayn aan ku labisanin baralwayada horta waan ku arka inay dhammaantood koofiyadaas iyo mxuu ahaa eh, eh, cagaarkaas <coughs> ay sitaan haba iska xirteen laakiin sunnadan hadda baqayna in mishkilada na haysto waxay tahay dadka waxay ku dhegayaan calaamo gooniah calaamadaas wuxuu le nabigaanan kaga dayana alayh salaat slaam alayhi salaatu salaam marka uu kaga dayana halkaas marada ah ama cagaar ha noqoto ama hablabis ha noqoto ama hab loo duubto ha noqoto waa sax waad ku mahasanta khayrla kusiy waad ku dayad sooma ishkaalla ma laha waa labis caadiya jaanibka kalena wax alle wixi sunnadii nabi maxamed calayhi salaat slam oo dhanna dhammaanteed wuu gubay wuu halligayaa waa imtixaan sunnadii oo dhanna wuu ku ciyaarayaa midaan lagama taaban kara hadda meelaha qaar waad arkaysaa weliba walaalaheen waxaa u badan shibh alqaara alhindiya masaajidda markaad gasho meeshan waxaa yeella dembiil weyni badan dembiisha weyninka badan oo taalla waxaa ku jira koofiyada marka markaad soo gasha waad ka qaadana madaxaad gashani maaajidka markaad soo gashay markaad salaaddaad tukanaysaa markaad salaadda dhamaysto kadibna meesha ad ku celinaysaan waxun maahan koofi madaxa la gashto laakiin ninka isaga ah salaaddiisa markaad aragto waa salaad dhammaanteed ma dhihi kar laakiin qayb badan oo ka mid a aan sunnada nabi maxamed waafaqsanayn alayhi salatu salaam labiskiisa sarwaalu wataa dhulkuu ku jiidaa waxyaabihii nabigeenna sida noo imaan doonta alayh slat slam casharkan amaba kan dambe noo imaan doonta uu yidhi naar baa lagu mutaa oo weliba ilahay xaggiis ma eeg ay ka mid tahay boqolaal shay sunnada nabigeen wax ka muuqdaa iska yar maca daalika meel luu ku dhegi afa tu'minuuna bibacdi alkitaab wa takfuruuna bibacd qofku meel yarow ku dhegi wax alle wix sunnada dhanna waa wada xaaqaya waa mushkilad cid kastana waa lagu arkaa oo dad meel inta ku dhegay sunnooyin badanna isaga tagay arrinta ayada laguma ceebayna inay sunnada ku dhagaan ayada ah laakiin meelihii kalaa laga rabaa oo ka muhiimsanay mararka qaar sunno ayuu ku dhegayaa wuxuu dayacayaa farad iyo waajib ayuu dayacaya taas marka ceeb weyn wa ceeb aad weyn wa qaarna waxaan sunna ahan ay sunno ka dhigayaan hadda koofiyada oo kale in la xirto waxaa weeyaan waa mustaxsan waa muraada waa horaan u sheegnay akhyaartaa lagu yaqaanay nebi maxamed alai slam waa lagu yaqaanay saxaabadiisaa lagu yaqaanay culimmadaa lagu yaqaanay akhyaartaa lagu yaqaanay waa wax shay oo xasan aho wanaagsan laakiin markay la barbardhigo sunanta nabigeena ka sugnayd oo qowliga ahayd oo la barbardhiga muxuu ahaa faraaisha la barbardhigo waa laga wenye waa laga horeeya saa weeyaan ninkaas waxaa laga yaabaa inuu kuga eeday inaad madaxa bannaan yahay ribana uu muxuu ahaa ay cadowt oo ganacsigiisa dhan ay ribat koofinuu kuga eedaynaya ka warraba waa mushkilad waaya baabu lubsi alburuud dharka buruudda loo yaqaano ama burdada loo yaqaano marada burdada loo yaqaano xerashada baabkan u baab yahay buruudda waxaa wey waa kisaaun aswad murabbac fiihi suwar talbashu lacraab waa dharka reerbaadiye ay hertaan dhar reerbaadiye waa buruudda ama burdada waa dhar afargeesah go afargeesah oo madow oo weliba xaguha calaamada iyo sawir sawir lah sawir laazim maaha inay sawir bini aadan iyo waxday noqdaan yani calaamado ayuu leeya weyaan marka reerbaadiyaha ayaa ku labis dharkaas xiriisha ayuu baabkan ogaabay xadiidka an kun saddex boqol iyo labaatan ad xadiis saxiix akhbarna yacquub ibraahim wa maxamed ibn masan alcanasi an yaya bn saciid اqaطaan an ismaaciil ibn abi khaalid almasi qaala xadaana qays ibn abi xaazim albajali can khabaab ibn arad radia اllahu anhu arda qal wuxu khabaab shakawna waxaan u sheeganay ilaa rasul rasul ka sal slm ayaan u dacwoonnay oo dhibkina ayaan u sheeganay wa huwa wlxaal huwana mutawasidun uu waxaa weeyaan barkimaysan yahay burdatan go' aas isaga ah oo burdada ah lahu oo nabiga u sugan cala slam fi dili kacbad kacbada harkeeda waaya faqulnaa waxaan idhi alaa tastansiru lana miyaadan noo gargaar dalbaynin inuu ilahay noo gargaaro miyaadan noo dalbaynin alaa tadcu lana tadcu laaha lana alla miyaadan noo baryaynin xadiidka uu dheeraa waad garanaysaanoo waa tii nabigeen intuu soo fariis soo xanaaqay uu yidhi waad degdegaysaane ilaahay diintan wuu taam yeeli wuuna dhammaystiri ilaa muxuu ahaay halkaas halkaas ay hawl ka dhacdo wax badan buu sheegay nabigen sal sl xadiidka an kun saddex boqol iyo ko iyo labaatanaad wa xadis abarna qutay ibn saciid qaala xadana yacquub ibn cabdiraxmaan iskandrani can abi xaazim wa salmat ibni diinaar can sahl ibni sacdin sacdi saxaabiga jaliilka radi allahu ardahu qaala wuxuu yidhi jacat waxaa timid imra'atun haweeney biburdatin maradaas ay keentay haddaan sheegayni burdada loo yaqaana qaala wuxuu yidhi sahlun wuxuu yidhi hal tadruuna ma alburda isaga kuu fasiri burda miyaa taqaanaa qaalu wuxuu yidhi nacamha hiy iyada waa amla marada shamlada loo yaqaan marna burdaa la yihahdaa marna shamlaa waa goobusta mansuujun lagu xardhay ama lagu taray fii xaashiyatihaa darfaheeda iyo ama darafteeda muxuu ahaa mansuujun la talaydha fii xaashiyatihaa darfaheeda faqalat waxay ti ya rasul rasulka allow innii aniga nastajtu hada maradan ayaan kuu soohay ama kuu talay biyadii gacantaydaan kugu talay oon weliba darfahana quruxdani howlahan aan u sameeyey faahadaha wuu qaatay biyadi aksuukaha waan ku hoynaya inaad adi xerato ayaan ugu talagalay faahadaha rasulla nabiga lagu qaatay sal slm muxtaajan xaal uu yahay ilayha isagoo u baahan yacni baahi ayuu nabigan u qaatay uu labistay alai sl slam fakhraja ilayna wuu noo soo baxay nabigan sal slm wa inaha iyadana lezaara hoos gudigiisa ay tahay ood mara ka dhigtay sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabkaan aan ku darayna insha allah waana joojinayna baabu lamri faridla baabkaan u baab yahay bilubsi biidi dharka cadcad xirashadii oo min atiyaabi dhar albiidi kan cadcad xirashadii oo min atiyaabi dhar ka mid ah xadiid shan kun saddex boqol iyo laba iyo labaatanaad wa xadiid saxiix akhbarna camr bn cali fallaas ayuu yiri alimam nasai raxmat ullah قال xدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المهلب الجرمي البصري اسمه عمر بن معاوية وفيه اختلاف مقعيس ويانه عن سمر بن جندب رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه عن النبي نبي نحكر صلى الله عليه وسلم قال نبي نحيي البسوا حرة من ثيابكم لركينا البياض كان عد fainahaa bayaadkaas ay adharu badan oo wanaag badan weeyaan wakafinuu biha mawtaakum kuwiina dhintana ku kafani oo kafanka dhiga qaali yaxya wuxuu yidhi lamaktuub maanan qorin xadiidkan sanadkan marka ku so aroor maanan qorin yaxaa qataan weeyaane qultu waxaan liimaam waxdu qori weydiyaa dhihi qultadaas camr ibn cali oo xirowgiisa ayaa dhihi qaal wuxuu istagnaytu waxaan ku deeqtay bixadiidi maymuun ibn abi shabiib abu nasr alkuufi oo saduuqun kaiir irsaad ah ayaa oo muxuu ayuu kaga deeqtoomay alimaam annasaa'i sanadkan sooma aroorin الإمام النسائي سند كان سوما أروري لكن عكسو أروري في السنن الكبرى أيو كسو أروري ويانا سند كاتو شيء عن سمرة حديث قدامي عشر كان إن شاء الله تبارك وتعالى عاوة شكو سدح بقول يسدح إلى باتنا حديث صحيحة قال الإمام النسائي عن أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن سمر بن جندب رضي الله عنه وارضاه قال وحير سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم calaykum waxaad laasimtaan ood isticmaashaan ood xirataan bilbayaadi dharka cad oo min aiyaabi bilbayaadi cadaanka oo min ayaab dharka weyaan falyalbasha irteena axyaakum kuwiina nool ha irteena wakafinuu fiiha mowtaakum kuwiina dhintana ku kafaniya fa dharka cadaad min khayri iyaabikum dharkiina kugu khayrka badan ayay ka mid tahay weyaan hada wallahu aclam wsal allah wsl abdil rasul mustafa